الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واصلي واسلم على رسول الله على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سلك على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين ayuha alikhwatu alkiraam waxaan wax ka taaban doonaa hadduu alla yidhaahdo caawa qisasun makiya waa qisooyin oomina walaal qisooyinkana kuusoo habeynaya waxaa laga yaabaa inaad kaflad aad ku jirtay aada ka toostid baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa xumaan aad ku jirtay inaad faraha aad ka qaaday bad ilaaha usooga keentay qofka toosan ee dariiqa ilaahay haysta ayaan u hadaynayaa si uu dugsoonaado ka musradka ee naftiisa dembiga galay ayaan u hadaynayaa si uu ilaahay usoo tooba keeno ka qaatilka ah ayaan u hadaynayaa si uu u buraarugo uu u tooso walaalayaal dunuubtu musiibo oo dhan iyada sabab u ah ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kasiir musiibo inuma dhacda buu ilaahay hadda inagu dhacdo fabimaa kasabat aydiikum waa waxay gacmihiinu ay kasbadeen buu ilaahay leeyahay wayacfuu can kasiir ilaahay in badan buu inaga dhaafaya rabbi subxaanahu watacaala musiibada kugu dhacda wiilaagu hadduu gurso wiilkaagu caaq hadduu kugu noqdo cudur hadday kugu dhacaan dibi waa fabimaa kasabat aydiikum waa waxay qacmihiinu ay kasbadeen ilaahay weliba wax badan buu rabbi iniga dhaafaya ilaahay waxa uu leeyahay ظهر alfasaadu fi lbari wاlbaxr bima kasabat aydi اnnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun ilahay waxa uu leeyahay fasaadkii ayaa soo daahiray berigii iyo baxarkiiba fasaadkii ayaa ku soo daahiray waa dadku waxay kasbadeen ay gacmahooda ku kasbadeen buu ilaahay leeyahay ilaahay waxa uu leeyahy ilaahay wuxuu rabaa inuu dalbatiiyo waxyaalihii ay kasbadeen dadkood inuu dhamasiiyo ilaahay waxa uu leeyahay dadow walow yuaafidu allahu nnaasa bima kasabuu ilaahay hadduu dadka uu ku qabanayo wixii ay kasbadeen ay shaqaysteen ee xumaan ay la yimaadeen maa taraka calaa dahriha min daaba arlada korkeega qofi ma socdeen buu ilaahay leeyahay qof walba dembigii uu sameeye rabbi ku qabanayo qof allada ma kor socdeen ilaahay waa la caasiyey rabbi subxaanahu watacaala ardadaa lagu caasiyey samadaa lagu caasiyey diyaaradaha dhexdoodaa lagu caasiyey meel walba badaha dhexdoodaa rabbi lagu caasiyey subxaanahu watacaala ilaahay waa waa dulqaatay ilaaha addoomadiisa waa u dhaafaya laakiin waxaad ogaataa dunuubtu iyadaa ummada soo halaagtay iyadaa qurun soo halaagtay ilaahay subxaanahu watacaala labadii aabbo xaawo iyo aadam labadeeni aabbo hooyadii xaawo iyo aabbaheed aadam jannadii maxaa looga soo saaray waa dunuubta ka soo saartay ibliis maxaa loo nacdalay oo naxariista ilaahay looga fogeeyey waa dunuubtiisii weeyaan qoomkii nabiyullaahi nuux maxaa loo qallibay qoomka gebigiisii oo loo qaraqay waa dunuubtoodii weeyaan ree caad muxuu ilaahay dabaysha ugu salliday waa dunuubtoodii ree samuud maxaa loogu dhawaaqay oo loo halaagay waa dunuubtoodii qowmkii nebiyullaahi luud maxaa dhulka loola gooyey waa dunuubtoodii ree shucay daruur cadaabba ilaahay muxuu ugu soo saaray waa dunuubtoodii fircawn maxaa loo qaraqay qaaruun maxaa dhulka loola gooyey waa dunuubtii ila nebi aadan dunuubtaasaa ku halaagaysa idan nebi aadamow ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum musiibo inaguma dhacdo ilaa hadda inagu dhacdo waa wixii aad qacmihiina aad ku goosateen buu ilaahay leeyahay maa nazala balaaun ilaa bidamb wamaa rufica ilaa bitawba balaayo ma soo degto ilaa hadday soo degtay waxayna soo degtay in waa dembi la sameeyey lama kor yeelo belo ilaa tawbaa lagu kor yeela dadkii hore nin wanaagsan oo cibaadii hore kamida ayaa dembi ku dhacay dembiguu sameeyey hurdadaa loogu yimid waxaa lagu yidhi latajidana qabbahaa caaqibadeeda iyo xumaanteeda dembiga aada la timid waxaad heli doontaa bacda arbaciina sana afartan sano kadib ayaad arki doontaa dembigaa alla timid afartan sano kadib ayaad arki doontaa maxamed ibnu siriin maalin bay dhibaata qabsatay dayn lagu lahaa ayuu la murugoonayey markaasaa waxa uu yidhi waxaan garanayaa inii la acrifu hada algam gamigan iyo murugtan i haysata iyo dhibaatadan waan garanaya xaggaan ka soo qaaday waa dembi aan ku dhacay mundu arbaciina sana afartan sano in laga joogo dembi aan galay ayay haysta ilaa maanta imaam axmed waxa uu ka wariyey abudarda waxa uu yihi abudarda waclamuu ogaada ana albira laa yabla dembigu ma gaboobo albiru wanaagu laa yabla ma gaboobo wa ana alism dembigana laa yunsa lama iloobo adigu waad ilowday dembibaad samaysay waad ka ilowday lama iloobin dembigaad samaysay u ku daba socon waad iska ciyaaraysaa adigu waad iska qoslaysaa war uma haysid laakiin dembigaasi wuu ku daba socon beri dambe ku qaban doonaa waxaa laga yaabaa inuu adiga iyo awlaadaada uu ku qabso qisadii ugu horeysay aan soo qaadano alxaqiiqatu lmura waa xaqiiqadii qaraadhayd haweeney ayaa oday lahayd shan sano ayuu qabay daariin ayaa la yidhahdaa haweynaa haweenadaasi wax caruura uma waxay ku fikiraysay maalinka ay noqon doonto hooyo ay ilmo yeelan doonto ilaahayba baryiisay rabbi subxaanahu watacaala inuu ilaahay welad saalixa uu siiyo ayay baryiisay in badan ayay ducaysan jirtay ilaahu welad isii ilaahu shan sano yaa ku baryaya ya rabbiyo isii ilaahu welad isii aad bay u jirtay waxay ku fikri jirtay maalinkay hooyo noqon doonto ilmo yar arki doonto ayay ku fikiraysa haweenaydii waxay is aragtay isbedel bayd ka aragtay caadadii baa ka joogsatay iyadoo madax xanuunle is aragtay waxay argtay iyadoo isbedeshay ayay is aragtay dhakhtarkay tagtay way isbaadhay odaygaa raacay wuxuu dhakhtarkii u sheegay inay uur leedahay way farxday farxad shan sana sugeysa farxad isqaadi kari weydi dadkeedu inay ugu sheegtay farxad waa la isgu yimi farxad ducaa la sameeyey wiilkii ay sugaysay ayaa yimid uu dhashay waxay u bixisay muxamed ayay u bixisay laakiin wiilka waa lagu jeexay aad bay ugu faraxday wayna ku dhibaatootay jeexitaanka ilmaha lagu jeexay ku dhibaatootay odagayga waxay ka codsatay in ay u qabto haweene u shaqaysa qaadimad iyo qabo ugu qabtay waxaa jiraysa islaan da-ah oo faqiirada oo miskiinada oo guryaha u shaqaysa ayaa jiri jirta islaantiibuu u keenay si ay ugu shaqayso markay toddobaad u shaqaysay ayaa waxay ku tiri haweenaydii daalin bay ku tiri islaan da-aan ahay laakiin inan yar baa guriga ii joogta anu aan dhalay inantaasaan kuu keeni ha kuu shaqayso anaana shaqada bari maalimaan la joogi ay ogoloo bay tiri yahay bay tiri sidii sidiiba inanteedii yareed ba utaarsay inantiibaa ay shaqada tusaysay labaatan maalimood ayay u shaqaynaysay islaantuna ay agtaagneed gabadheeda tayar da-deedu toddoba iyo toban jir ayuu yahay aad bay u qurux badanta way soo labisan jirtay markay gurigan imanayso way soo qurxin jirtay soo labisan jirtay markaas iman jirtay daarinba aad tatay mar walba isa soo qurxisa waxay ku tiraahda soo qurxin way cabsanaysaa odagayga u cabsanaysaa inay meesha fidna ka dhacdo may buu ku yidhi maxaa dhibaato ah iyadoo qorxma intay ku iman lahayd soo qurxisa dhibaato male inay fadhiisiiso ayay doontay waxay tii wuxuu ku yidhi may afartanka dhamayso kadibna marka iska fadhiisi laakiin ha kuu shaqayso si yara gurigay ka shaqaysaa way soo qurxisaa toddoba iyo soddon maalmood markay u shaqaysay ayaa gabadhii daariin xumadii xanuun dhiiggii difaaskii ayay xumo ka qaaday ay ku xanuunsatay odageygii ayaa si si caadadiisa si aan ahayn ayuu subaxdii markuu soo baxo u iman jiro u wareysan jiray sideed xalay ahayd adigii xanuunsanayay maxaad subax uu iska soo kacay baabkimu ka baxay way shakiday maxaa dhacay bay tirtalow muxuu iisoo mari waayey oo u beridin waayey way shakiday gabadhii shaqeedda ahayd ba u dhawaaqday gabadhii ayaa maqli weyday aad bay u xanuunsanaysaa way soo kacday iyadaa raadinaysa aqalkii bay dhex marmartay way ka weyday qolkii ay seexanaysay ayay ka raadisay way ka weyday guriga xaggii mandaradda ahayd oo kacday waxay aragtay qolkii odaygeedu seexanayay iyadoo ay wada seexan jireen oo dharkii hurdada xiran tahay oo hurido lugta lugta dusaar albaabkay furtay waaba gabadhii oo naa waa maxay baytir waxaad samaysay ee ku qayliday ma waxaad seexanaysaa gurigeyga guriga odagaygaad seexanaysa oo dharkaygii baad xidhanaysaa dharkii hurdada miyaad xidhan waxay ku tiri hadalkaaga u fiirso ha igu dambaabi gurigan anigaana ma ogin uu iguursaday odaygu in toddobaad laga joogaba caruusad baan ahay arrintiiba meesha khilaafka ka yimid waa la isku qabtay meesha faafaadaa balaabay nimarki iyo xagash dhulkaa la isku legi meesha dagaal xooglaa ka dhacay kadibna ilmihii yaraabay soo qaadatay axmed mise maxamed bua maxamed way la soo dhaadhacday hoostay la joogtaa odaygeygii baa yimid isagoo lalaya aawo buu yidhi waxay tiri kor bay joogtaa wuu dhawaaqay ummu maxamed ummu maxamed xaggee joogtaa albaabkiiba furay waaba iyada oo meyda oo calooshoo jiirta oo diiga ka soo dareeray meel socdo wuu dhawaaqay khaadimadii baa soo oroday meeshii bay timid waxay tiri maxaa dhacay subxaana allah iyadoo fiican ayaan ka imid habkori maa ku oli meesha ma kori karaysid laakiin way kortay haddii buu dhawaa ku dhistay akhiiran waxay socotaba qisadii dadkii jaarka yimid dhakhtarkaa loola orday dhakhtarkii wuxuu sheegay inay dhimato albaabka fardada albaabka ayaa meeshii laga jeexay ka gashay nabarkuna wuu furmay sidaasa ku dhimatay ninkii dhakhtarka ahaaba waxa uu yidhi miyuuna qunto la joogin markaas mayduu yidhi wiilkeyga yar maa la joogay maxamed waa qadar ilaahay baa la yidhi saasaa lagu aasay saddex maalmood kadib markii la aasay ayuu reerkoogii ayuu u dhawaaqay gabadha xaaskiisaan dhintay wuu ogeysiiyey gabadhiina way dhimatay ee kaalaya aabbaheed hore u dhintay ahayd hooyadeed iyo walaalkeed baa yimid waxay kusoo tashadeen inay wiilka yarna ay qaataan moxamed ay korsadaan iyagu u soo dhoweeyey inantii shaaqiyadda ahayda meesha taagan magaceegana jamaalaad baa la yidhahdaa meesha joogta ayaa aragtay islaantu waxay ku tiri odayay ku tiri gabadhani waa ayo abu maxamedow waa ayo gabadhani waxaya uu ku yidhi innahaa zawjati waa haweenaydaydii daarin iyadoo oon nool baan guursaday gabadhan ma sidaasaabay tihi ha way shakiday markaa waxay tidhi gabadhaydii yaa dilay see u dhimatay waan ka shakisanaya habkaad igu sheegtay inay u dhimato gabadhan may joogtay haa gabadhan waan qabay laakiin lamay joogin maalinkaas qadar allah dushee buushee dhaabka jeedhay laburkaasaa ku furmay gabadhi yaradda egtay caruusadii jigiidka ahayd waxay tihi maxamedow idhegeyso ida kaanat alxaqiiqatu ikhtafat can ilmakhluuq xaqiiqadu hadday ka qarsoonaatay makhluuqan ay ka qarsoontahay xaqiiqadu falan takhtafi can ilkhaaliq ilaaha khaaliqa ah ka qarsoonaani mayso weligaa iyo dembigan mu umale in la iska iloobay laakiin ilaaha iloobi maayo waa ku daba socon arrintaasi ogow abu maxamed uma yeelin arrintaas waxa uu yidhi kullu insaanin ya'kudu nasiiba qof walba nasiibkiisuu qaadan way dhimatay nasiib abu maxamed waxa uu doonay inuu sharaab iyo u uu iska diido islaantii way xanaaqsan tahay waxay tihi mahan korsanayna annakaa kaxaysanayna waayahay buu yidhi waxau ku yidhi bishii walba masruufkan keeni may bay tihi annakaa korsanayna adeerkii ayaa wiilka qaaday way baxeen haweenaydii shaaqeedda ahayd jamaalaad la odhanayey gurigii biilada ahaa ayay ku nimcaysataa ku dhex noosh marna dushay tagtaa marna hoos nolol fiican iyo ku noosha way ka raysata xaalkayguu wanaagsanaaday sanad kalaa soo maray si wanaagsan sanad kalaa soo maray si wanaagsan caruur bay u dhashay sideed weyn iyo saddex hablood ayay u dhashay waa imise koob iyo toban ayay u dhashay maalin walba qurux baa u diidaysay iskanada ahayd faqiirada oon waxba haysan nimcad bay soo gashay laakiin laakiin dembigu ma yara ilaahay addoonkiisa waa u raadiya markuu qabsana kama siibto iyaga oo nimcaddaa ku nool ayaa odaygayga waxay ku tiiri waxaan doonayaa inaan soo yaro dalxiisno in yar hawenaan soo yaro bedelay inaan magaalo kale nagee ha soo yaro dalxiisno waayahay buu yidhi baabuur ba ku qaaday way iyada iyo caruurteedii oo dhan koob iyo tobankiiba isagaana ku waday baabuurkii baa la qalimay gebigood waxaa ka badbaaday iyada iyo wiilkeygii weynaa ee curadka ahaa bes intii kale way ku dhinteen iyadii lafta dhabarka ayaa jabay wiilkeygiina iyo gacantii iyo madow ka jabay laakiin waa iska fayooya markii ay soo miyirsatay ayaa waxay ogaatay in caruurteedii inankaas uu ka nool yahay tobankii kale inay dhinteen ayay ogaatay iyadiina waxaa ku dhacay dhinac baa baktiyey baaradiidya baa ku dhacay saddex sano ayay dhakhtarka ku jirtay wiilkaygii laba biloodba ku jira kasoo baxay noloshiiba hadda ku culusaatay waa la bilaabay dembigii baa bilaabay waxay ku socotaa waa kursi yaa lagu wadaa dadka laga naxaas kale kursiga ay raacaan ay ku fadhiistaan ayay ku socotaa wiilkeegii ayay ku tiri iikaale dhakhtarkan ka soo baxe baabuurbuu soo kaxaystay isagana waddada markuu soo socdo baabuurkii la roglado isaguna waddaduu kusoo dhintay wax u yimaada way weyde waa keligeed laakiin lacag baa leedee la soco dhakhtarkii ayaa reerkoogii bay raadiyeen aabbaheed iyo walaalkeed baa yimid si ay u qaataan waxaa yimid maxamed maad garanaysaan maxamed waa wiilkii oo odagaygu uu dhalay ayaa yimid si dhaxalkii aabbihii uu xoga qaaso waxaa la socotay macoydi ayaa la socotay islaantii dhashay daariin gabadhii meeshay soo taagan tahay waxay tidhi markay islaantii aragtay ayay xasuusatay inay dembi gashay waxay ku tidhi habar yar maad xasuusanaysaa hadalkaagii aada igu tidhi ida ida alxaqiiqatu ikhtafat can ilmakhluuq xaqiiqadu hadday ka qarsoon tahay makhluuqa ah, dadka ay ka qarsoon tahay ilaaha khaaliqa kama qarsoono maxaasanta haabay tidhi waxay tidhi saamixni ana alatii qataltu daariin gabadhaadii daariin anigaa dila isaamax ilaahay waa kan ii qabtay caruurtaydii oo dhan waan waayo anigana dhabarkaa dhabarkaalla iga jebiyey nolosha qadhaadh baan ku noolaha isaamax islaantii way ooyey waxa ay tidhi ilaahay nolol xun ha kugu noolaysiiyo aakhirada ha kugu cadaabo waxay tidhi odagaygii waan waayey awlaadaydii waan waayey shabaabnimadaydii caafimaadkaygii waan waayey in yar u isaamax islaantii iyadoo cadhaysan oo ooyeysa ayay ka baxday jamaalaad xajila reerkoogii la joogtay aabbaheed baa dhintay walaalkeed ayaa u hadhay lacagtii yaraydeed soo dhaxashayna isagaa ka qaatay khamru ku cabay uu ku zinaystay isagiina akhiiran si xun ba u dhintay jaarka ayaa lacag usoo ururin jiray sadaqada la siin jiray jamaalaad keligeed ayay ku nooleed maksin yar oo cidhiidhiya cidlay ku dhimatay waxaa lagu gartay dhimashadeedii meydkeegii ayaa meesha ku qurmay markaasay jaar jaarkii uriyey meydkii cadaabka aakhirana waa ka daran yahay dembigu waa sida ilaahay rabbi subxaanahu watacaala uu kuu kaadin laakiin maalinka uu ku qabto rabbi ku naxariisani maayo waad ka noolaada xoogaa waxoogaa waad ka jiri laakiin maalinka ilaahay rabbi subxaanahu watacaala uu ku qabto ka fakan kari maysa waa xaqiiqo waa qiso dhaba ma aha khayaal ma aha waxaan idiin sheegay qisad kale oo dhacday oo xaqiiqiya iyaduna qisadani waa laba usbuuc reexayso noloshaada oo dhan iyo qoyskaaga oo dhannaha baaba-o qisadani wiil yar oo dhalinyara oo jaamacadda dhigta ayaa jaamacadda ayuu galay mar uu usoo daalay uu usoo dhibaatooday kadib ayuu jaamacadda galay markuu jaamacadda uu kasii baxayey jaamacadda ka bixitaankaygii sanad baa uga harsan ayaa waxa uu goostay inuu dibadaha u doofayo reerkoodu iyo ogeyn ayuu doonaya inuu yurub tago waxa uu rabaa inuu zino xaggaa kusoo sameeyo xashiisho iyo khamro inuu maaragtay soo cabo ayuu rabaa aabihii buu ka qarinaya hooyadii buu ka qarinaya dadkoodu inay ogaadaan ma doonayo wiilkani arrintaasi markay ku soo dhacday fikraddaasi inuu dhoofo uyurta u dhoofo uu xumaanta uu soo sameeyo waxa uu ku fikiray siduu waalidkii way ogaanayaan dhoofkiisa siduu uga qarin lahaa arrintaasi markay kusoo degtay wuu isweydiiyey habkuu been u samayn lahaa wuu isweydiiyey akhiiran waxa uu yidhi waxaan odhan aabbahay iyo hooyaday meel yaroo tuulo yar oo waddanka kamida ayaan u yaro dalxiis tegayaa isaamaxa iyo ogolaada arrintiibuu waalidkii ku qanciyey waalidkii waa yahay buu yidhi aba waan daalay jaamacadda waan ku daalnay in badanba wax dhiganaynay maskaxdeeda nasasha u baahan tahay eekada halan tegaya waxooga fasa lacag isii u marsiiyey aabihii waayahay buu odagay waxa uu bilaabay inuu basaboorki si hoos ahaan uga soo baxo iyaka oo dadkoogu ayna ogaan kadibna safarkiisii ayuu dhaqaaqay lacagtiina aabihi uu siiyey waxa uu yihi laba toddobaad umaan kaa maqnanaya aabo laba toddobaad kadib oo iman odaygii sidaasu ku waafaqeen wuu yeelay lacagtiina waa siiyey laba toddobaad ayuu maqnaanaya wiilkii reerka guu sabootiyey wuu baxay mid saaxiibkiiya ayuu la heshiiyey oo yihi hoos baad ii kaxayn oo madaarkaadi markaan imanayana adaa isoo celiyo sidii buu yeelay saaxiibkiiba ugu sheekeeyey u yihi ha u sheegi reerka yurub baan tegaya xidhiir wanaagsan ha inoo dhexeeyo siduu ku baxay buu geeyey meeshiiba ay ku sugeen waxoogaa kadibna diyaaraddii u raacay magaaladii u rabay buu kasoo degay uu faraxsan yahay xumaan buu ku faraxsan yahay zine iyo shar u yimid inuu meesha inuu kusoo tunto u yimid markii uu meesha yimid hoteelkii uu kusoo soo degay uu rabay uu jidkii hore u maydhay inuu hore u baxu raba caawaba baynu ka faaidaystu rabaa waktiga isla markiiba wuxuu codsaday in khamro loo keeno wax khamradii baa loo keenay gabadh yar ayaa u keentay aada u qurux badan timo dhaadheer ayaa u keentay qaawan maro yaro khafiifa xedan waa usoo gashay uu rumaysan waayo hal qaawe oo khamradii wada ingiriisiga aada uma yaqaano waad mahadsan tahay bu ku yidhi uu sii eegay sii daba dhaqaaqay soo eegto maad ii baahan tahay balse laymay bu thank you very much wuu sii dhaqaaqay wuxuu u dhaqaaqay xagga iyo uxujiye hoosta ka hoteelka shabaabkii ka soo cad soo tumo markii meeshii hoose u yimid luqada aada uma yaqaano way darsadaa khamradii baa loo keenay meesha waa boqolkiibayba kala midaba ayaa meesha waa la ciyaaraya waa la daansayaa waa waxbaa socda meeshii u degay gabadh baa u timid uu u maleynaya tii inay tahay aada u qurux badan tii baa la fadhiisatay waxa uu ku yidhi kii markii hore ma tihid waana habeen waa isbedeshay hadhakii imaan bedelay ku tegay waa u sheegtay waxaa ku tiri anu dadka raaligeliyaa sharafkan u keenaa waxa u baahanyeen o dhan baan siiyaa si hoteelkan qofka uu mar walba u yimaado xaggii waa habeenkii o dhan kula soo jeeday waxa qofku ii raac buu ku yidhi qofkii bay isku raaceen xaggaas ayay saddex saac ilaa afar saac ayay ku sheekaysanayeen khamradii bay cabbeen way sakhraameen zini iyo xumaantii bay ku dhaceen xaggii buu kala dhacay way afjiibsatay subaxdii markuu tarso naagti afjiibta uu adgadax maada tafcaliina huna xadan maxaad ka qabanaysa yaa ku ogolaada inaad soo gesho markaas u sheegto adiga oo caynkaas adigii soo dhaweeyay caynka waa u sharax sharaan noqo yii sharaas wuu la caday xaggiiba haddana kale u keentay madaxa xanuunay jirka uu soo yaro maydhay kadib xaggii buu ka sii maysay sharkiisii iyo fasaadkii khamradiibuu sidii u cabay naagtaasuu la noolaa labadii toddobaad khamraduu cabayey zinadaasuu ku dhacay xashiishadiiyo wax walba soo jeed buu waktigiisu ahaa laba toddobaad buu sidaa ku dhamaystay subaxdii uu noqonayo labada toddobaad ay u dhamaatay ayuu gabadhii ku dul ooyey isku dul ooyey nino ku dul ooyey waan kuu soo noqon doonaa iyo kadib maalmo makaa maqnaa iyaduna ku dul oyday wadankiisiba kusoo noqday isaga oo faraxsan sharkii uu ku dhacay ku faraxsan xumaantii ku faraxsan gabadhii quruxda badneed ku faraxsan ayuu yimid saaxiibkiiba madaan kasoo kaxeeyey basabortkii meel iska dhigay hooyadii aabihii u yimid sheek caadiya oo meesha iska ficneed wadankeedu qurux badan yahay xaggaas ayuu ka mid jaamacaddii buu ka baxay ninkii kadib shaquu helay wuu shaqaystay waxa uu yidhi waxaan doonaya aaba inaan guursado hadeed naagtii iyo hojeerkii maskaxdiisa kama bixin mar walba wuu ku fikiraa si uu isku ilowsiiyo ayaa waxa usiib iska guurso laakiin ogow ilaahay rabbi waa u cadhaysan yahay rabbi subxaanahu watacaala dembigaana waa loo qabanaya uu ku reexaysanaya xataa qofku hadduu dembi uu ku dhaco waa inuu ka murugoodo dembigii maskaxdiisa ilowsiiyo inaad mar walba aad soo ceshatid ma aha waa ka murugoodo inuu ka murugoodo qofku isagu waa soo ceshanayaa gabadhii olaha ad hadlaysaa lagu qoslaysaa isagoo xumaantii samaynaya isagoo khamradii cabaya wixii oo dhan wuu guursaday waxa uu guursaday gabadha adeertii adeertii u dhalay ayuu guursaday waa isdiyaariyey oo waa diyaar garoobay aroos fiican ayaa loo qabtay labo bilood kadib ama saddex bilood haweenadiisii waxay tiri uur baan leeyahay la soco wuu farxay aada buu ugu farxay aabbu noqon doonaa maalin maalimaha kamida isaga oo ku fikiraya markuu aabbo u noqon doono oo baabuurkiisii wata waa islaantiisu markii ay dhalmada uu dil uga harsan yahay weeyaan ayuu agsidaan galay baabuur kale isjeedheen madaxa ayuu meel ku dhuftay dhakhtarkaa loo qaaday dhakhtarku dib ku jira dilka dib haweeneydiisiibaa dhakhtarkii iyadana loo qaaday way dhashay wiil bay dhashay dhakhtarkii ayaa loogu geeyey aada buu farxay markii uu rabo inuu ka soo baxo dhakhtarka iyaa waxyaalo jirkiisa ayaa ka soo baxay kulay xumad kulol ayuu yeeshay dhibid fara badan ayuu yeeshay shubad ayaa ku dhacay qofa aan kala go lahayn ayaa helay waa la baaray waxaa la ogaaday aidis inuu ku dhacay sida ayaa la ogaaday waa naagtii wuxuu ka soo qaaday ogu arrintii meeshii baa laga saaray qol gaara ayaa lagu xidheeyey dakhtarka aabihii baa xanaaqooyin maxaa wiilkayga qolka gaarkaa loogu xadhaynaya waa loo sheego waxaa la yidhi wiilkaaga cudur khatara ku dhacay xaggaasu ku xidhnaanaya waa loo sheegay sidaabaa ku dhaca la yidhi odaygii isaga oo aada u murugeysan ayuu wiilkiisii soo kor waxa uu ku yidhi ii sheeg berigii xaggeeda dhoortay dhul xaaraanoo dhoof khamrada lagu cabo lagu zinaysto miyayna ahayn wuxuu diidaba markii dambe haabuu yihi uu u sheegay waxa uu yihi meeshaas ayaa maal u dhoof khamrada waan cabbay waana zinaystay markuu intaa u sheegay odaygii naxdin isagana dhinac baa baktiyey baalisay ina baksha rabbika lashadiid qabashada rabiwaaca odaygii waa la qaaday dhinac isagiina dhakhtarka dhinac laga jiifiyey wiilkii ayaa loo sheegay in haweeneydiisii ay imanayso ay soo booqanayso weli weli wiilku ma oga inuu xanuunkan uu ku dhacay ma oga haweeneydiisii ayaa meeshay timid waxay ku tiri laqad dalamtanii waad idulmiday dulmiday inankaagiina waa dulmiday dibna u arki maysad inankaagii ogo markaasa waxa uu ku yidhi maxaa dhacay waxay ku tiri miyaad og tahay xanuunkaaga mayduu yidhi sidaas weyaan bay ku tiri xanuunkaagu aids baad naxdintii meesha uu ku dhacay naftaa ka baxday uu dhintay isagii iyadii meeshii bay ku xanuunsatay aada bay oyday iyadiina waxaa dhacay waa la kaxeeyey markii ay meesha ku oyday waxoogaa ku xanuunsatay ayaa dhakhtarka loo qaaday waxaa loo sheegay inay iyaduna ayis leedahay siideen iyada iyo wiilka yarba iyada iyo wiilka yarba iyadii naxdin markaas way waalatay waxdin ay naxdintii bay waalatay kol baa lagu xiday wiilkii yaraana waa laga qaaday oo laga fogeeyey odaygii meesha ayuu ku sakaraadayaa dhinac baa baktiisan odagaygii dhimay wiilkii yaraa iris buu leeyahay meesha iyadii waa kan loolanoo iris bay qabta xaggaas ibna maarka lagu hayaa haweeneyda aabbaheed baa yimid iyo walaalkeed ayaa yimid si iyadii bay dhaxtarka ka soo saareen wiilkeyga bal ha aragto in yar ha aragta bay yidhaahdeen si ay nafteeda u dejo muddo ayayna arag wiilkaygii bay ku soo boorday laabtay ku qabatay xoog bay ugu dhegtay naqaskay ku dhejisayba yaraan lafta ka baxday meesha ayay ku dhegtay waa qisada runa oo dhacday dadkii u taagnaa ee qisadani ka dhacday ayaa qoray oo werinaya wiilkii yarana xaggaas ayuu ku dhintay iyada oo qoslaysa marna ooyeysa ayuu odaygii doona inuu ka qaado wiilkii yaraa waxay ku tiri maata laqad maata uu dhintay wuu dhintay ho ilmi yaraayo meya kadibna midibay ula baxday odayga waa u hanjirtay aqalkay kortay way isku soo xidhay maruu xadda iyo xari ku xidhay wayna soo sodhay xaggaasa iyadina naftu kaga baxday qoyska iyo reerkaa maxaa baabi'iyey aan isweydiino waa zinadii uu maalinkii galay uu ku farxay umad walba ku soo ceshanayay ay ka daba timid haddaad adigu ilowda ilaahay ma iloobin ilaahay ma iloobin nebigu waxa uu yihi sala allahu calayhi wasalam ida daharat ilmacaasi fii ummati macaasidu markii ummadayda ay ku soo daahirto ay kusoo soo baxdo soo muuqato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku caam yeelaa gedigood cadaab min cindi cadaab agtiisa ka ahaaday ayuu ilaahay subxaana watacala kusoo degay marka ay musiibadu soo degayso waa markaad aragtid fasaadkii oo soo daahiray xumaantii oo la muujisanayo dibadda la muujisanayo ogow markaasi ilaahay wuu cadoon ilaahay hadduu cadoodana oy cadhada ilaahay ay soo degto kana wanaagsan kana sheekha kana ma jirto gedi aakhira la kala soocaya asxaabtiiba waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allahi ama fiihim yowmaidin unaasu saalixuun maalinka miyayna dad wanaagsan ayna ku dhex sugnayn maalinkuu ilaahay cadaabka ku soo dejinayo ay macaasida ayna iska qabanayn dad wanaagsan mayna ku dhex jirin nebigu waxa uu yidhi balaa haa way ku dhex jiraan dad wanaagsan markaasi asaxaabtii waxaana kayfa yusnac biulaaik kuwa maxaa la gaadsiin oo laga yeeli nebigu waxa uu yidhi yusiibahum maa asaaba annaas waxaa dadka ku dhacay ayaa iyo kale ku dhici uma yasiruuna ilaa makfiratin min allahi waridwan kadibna raali ahaanta ilaahay iyo jannadiisa ayay geli doonaan ilmaha dambi muxuu dambi u sameeyey odaygaas muxuu dembi sameeyey waa dembigii odaygaa waxaa loo qaba inanka dembigii u sameeyey ayaa loo qabanaya aakhiro waa laka bixi janno iyo wanaag iyo khayr buu ilmaha gaadi laakiin adduunka musiibada iyo dembigaa soo degay ayaa lagu ciqaabaya ayuha alikhwa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu noo sheegay waxa uu yihi maa daharat ilfaaxishatu fii qowm zinadu qowmku ma soo daahirto oo ma muujistaan xataa yuclinuu biha ma muujistaan zino qowm zinadii ayaa meelo loo samayn video lagu daawado hablihii inamadiiba isla geli xumaantiibaa la muujibsan meelo lagu daawado ayaa loo samayn dadkii zinadii bay daahirsanayaan buri nebigu calayhi salaatu wasalaam markay muujistaan waxuu ilaahay ku sallidi cuduro aan jirayn lam takun fii aslaafihim dadkii ka horeeyey aan ku dhicin ummadihi ga hore ummadii naga horeeyey nabi nuux qoonkiisi iyo caadi iyo tamuud iyo ayris iyo sidaa iyo ma jirayeen ma jirin waa zinadii oo la daahirsaday imika sida baa dhacay jabsi baa dhacday hablihii baa la kufsaday meel walba xumaad iyo fasaad ogow weligaaba iswalwaal adigu weligaaba arlada isku qaadqaad ilaahay waa kuu kaadinayaa ilahay wuxuu leeya addoonkayga waa intaasu kasoo soo noqdaa waa intaasu ka toobad toobadkeenaa laakiin markaad xumaanta aad kusii socotid kusii socotid ilaahay wuu ku qaban hadduu ku qabtana ilaahay kuu naxariisan maayo qiso dhaba waad u taagnaay oo u joogi anigu dad badan waxaa laga yaabaa meesha fadhiya inay garanayaan inan baa loo tegay ducaadda u tagtay waxay ku yidhaahdeen ilaahay ka cabso diintu caayaa ilaahay buu caayaa salaada ma tukado diintu waxa u idhaahdaa diintu xaq ma aha saas odhan jira ducaad u tegay waxay yidhaahdeen war ilaahay ka cabso ilaahay u toobadkeeno waxa uu yidhi meeshay fadhiyaan waxa uu dhegaysta waxaad ilaahay baad ugu cabsiinaysaan iyo cadaabkiisa miyaa ilaahiina waxaa ku sameeya haddii uu imaqlayo waka aan caaye waxa iga qaada buu yihi wallahi alcadiim waa xaqiiqa waan u jooga waa la argagaxay waa laga baxaya meesha musiiba soo socotaa la yidhi inaga saara bilima soo wareegin uu iska qoslayey uu iska ciyaarayey baabuurkiisibuu ka xay agsidaa buu galay meel kale rabbi kama dilin laftaa dhabarka unbaa la kala jebiyey insaankan waa daciif faryarada haddii la kala jebiyo maanta oo dhan insaanku uu cabaadi laftaa dhabarku ilaahay kala jebiyey waa la qaaday yurubtaa la geeyey waa la soo daweeyey laakiin daaradiis dabcan dhinac baa baktiyey ma kici karayo waa la keenay wadankaa la keenay waxaa la keenay isaga oon gacmaha qaadi karayn lugahana aan qaadi karayn midna aan qaadi karayn fahiisa ayaa la keenay waan u tagnay waan u naseexaynay waxaan waxaa laga yaabaa inuu toba keeno uu hadlayaa laakiin ogow mar kalu ilaahay caayo ilaahay baa iga sareeya qacmihiisa iyo lugihiisaa way urayaan lama fadhiisan karaysid matag wamatag way urayaan dawooyin baa yurubka laga soo siiyey u mariya habeenkii markuu seexdo wax alla waxaa baraanbar iyo jiir iyo jinac iyo maxaanku wax alla waxa jaarka oo dhan meelahaas oo dhan baa kusoo urura xayawaan oo dhan markaasa gacmihiisan iyo lugaha ma dareemaya isagu waa la cunaa subaxii markuu toosan buu arkaya intan oo la cunay lugihiisii oo la cunay wuu dhawaaqaya saasuu ufadhiya waa lafihii waxay soo saarayaan lafihii bay soo saarayaan subxaan allah sidaasuu usugnaa wuu fadhiyaa bes waa la fariisiiya waa la qaadaa dhaqaaq kale male cuntada afkaa loogu ridaa biyaha waa la waraabiyaa saas u fadhiyaa labadii badiyu ku fadhiyey ilaahay wuxuu ka soo saaray laba saafuura waaweyn dhulax ilaamid waa laga soo saaray caloosha loo fadhiisiiyey subaxdii walba dhakhtarka u yimaada waxbaa lagu dhaadheeciya waa laga soo sifeeya intaas ilaan eegin dalool waa weyni uma fadhiisan karayo aloosha ujeeda burmuunka ka baxaya xayawaanka jidkiisa kusoo ururaya sinica uu ku noolya waan u tagnay isagoo sugaa ku soga muxuu daawanaya silmaan xun oo ansha xun buu daawanaya alaka ujiiba irooda ule iro iro firin ajab yani waxa weeyaan waa xaaladtii ugu dambeysay ayay kusugnaahay sida cuntadii kuma dhaadici karayso wuxuu sida uu ku sugnaadaba markii dambe hooyadii u beryi jiray dadkii qaraabadiisa way ka tegay gabadh guriga uma shaqayso gurig gabadhii guri ka shaqaynsa ka tagtay waa la tagayaabay tiri gurigo dhan baa uraya hooyadii baa kusoo hadlay xataa walaashiu ka tegey xataa walaashii uu ka tegey wuxuu beri jira qofka yimaad uu yimaada walaal igan maxaa kuu qabtaa idandel idinasa iga qa inaan dhinto ayaa idanta noloshana ku noolaa xaaladaasoo ku noola ayuha alikhwa sidii isaga oo ku nool budhay maxaad u malayn ilaahay cadhadiisu way darantahay waxaa dhacay waa qisa xaqiiqiya waxay ka dhacday sacuudiga ayay ka dhacday meesha tanzaniya la yidhaahdo riyaad ku taala ayay ka dhacday qisadaasi waa haweeney meesha faysaliye la yidhahdo waa riyaad waa meel aada u qurux badan qalab qaaliya ah lagu iibiyaa inamada iyo hablaha ayaa isla soo goosa oo meesha yimaada gabadh baa maradeeda khatiif ka dhigatay intaa yaro laabta ayay qaawisay waa sacuudi carabiya ina sheekha meesha soo galay gabadhii baa waxa uu ku yidhi naa ilaahay ka cabso low jaaaka malaku lmowt maada tafcaliin hadduu malakulmowt kuu yimaado adiga oo sidaa laabtaada u qaawiyey oo raggu sidaa kuu daawanayaan maxaad yeeli buu ku yidhi intay qosashay ayaa waxay tidhi doortaabaka rabbiga u garaac ama tilfoonkaygano waxaad ku tiraahdaa malakulmowtka ha keeno doortaabaka rabbiga u garaac tilfoonka rabbiga u dara waxaa tiaada malakulmulkeen yarkii wuu naxay isagoo argagixsan buu ka baxay meesha waxa uu yihi albaabka maan gaadhin wallahi alcaiim ilaa waxaan maqlaya haba qaylo waa la qaylaya oh, waan soo noqday bi maxaa dhacay waaba gabadhii oo wejiga u dhacday oo dhimatay way dhimatay xaggii isla markiiba meeshii naftu kaga baxay waxa uu yihi markaan arkay in iyadii ay tahay ayaan dadkii u sheegay oon idhi wallaahi alcadiim iminkaan u naseexaynayay gabadhan oo hadalkaas ay tiri ilaahay waa kaa qasay waxau dadkii way ooyeen meeshiina way ka baxeen iyo ooyaya qisadani waxay dhacday bishii shacbaan kun afar boqol iyo koob iyo labaatan hijriyada nebiga calayhi salaatu wasalaam ree faysaliya dadka ka shaqeeya oo loo wada garanaya xisada iyo se u dhacday ilaahay waa naxariis badan yahay addoonkiisa waa u kaadiya rabbi subxaanahu watacaala laakiin maalinka uu qabso rabbi uma naxo qisad kale caawa habeenkii qisadka qisadani waxay ka dhacday sheegi maayo meeshay ka dhacday laakiin wiil yar oo caadil la yidhaahdo ayaa waxa uu ku noolaa nolol aada u qaraar buu ku noolaa xumaan badan buu ku noolaa khamro buu cabi jiray hablaha ayuu ka tuman jiray fasaad badan buu ku noolaa gabdhaha ayuu meelaha ka ugaarsan jiray waxa uu uu maalin u helay gabadh la yidhaahdo rabaab la yidhaahdo oo ardayada oo jaamacadda dhigata ayuu helay telefonkey buu helay uu u telefoniyey uu la hadlay si wanaagsan ba u sheekaysteen hablaha intuu sidaasoo kale uu yeelo u la hadlo ayuu marka dan meel kuula ballamayey oo xumaan buu ku sameynayay gabadhan iyadu way khashiftay oo waxay tiri may arki maysa telefoonka ama ku sheekaysana weligeen lacag badan bay kaga dhamaysay telefoonka maalin walba dara way u sheekaysaa bs laakiin inuu la ballamo way iska diiday markii dambe waxa kulan ku guursadaan rabaa xumaan ma rabo waxaasu kusoo akriyey waxa uu ku yidhi guriga aan kuu diyaariyey iyo xamaanta aan iibiyey kaale soo arag hadda beenta moodaysa waxa uu wadaba way soo jilecday gabadhii guriga ee kutusigu wuu u dhaartay wuu u dhaartay wuxuu ku yihi wallaahi alcadiim inaana rajil xumaan hadalkaagu manaag caqli badan baad u eg tahay waxaan rabaan bas inaan ku guursado gurigana soo arag maalin subaxa gabadha kuliyadda dhigata jaamacadda dhigata aabaheed baa subaxdii sii qaada duhurkiina isagaa soo doona saasay ku noosha aabaheed baa sii qaada mar walba aabaheed oo oday aada u daran oo adagya rabaad subaxdii markuu odaygii meeshii uu dhigay ayay kula balantay inanka waxay tiri meesha ku taada kuliyadda horteeda meeshii buu ugu yimid uu kaxeeyey meeshii buu la tegey guriguu kutusay ay kaleesteen isaga iyo asxaabtiisa qaar bay asxaabiyiin gurigii u tusay waa kan yiri gurigu adiga iskale adaan ku guursanaya xumaan mar rabo waa kan nadiifta ah waa kan sidana waxaan odhan adaa dirhadax maanta liga bedel aan bedel xaggu ka waday gabadhii wuxuu wadaba wuu ka tuntay bes waxa uu ku yidhi sharaab baan inoo soo qabana waan soo noqon si yara joog aqalku dusha kaga sii qusulay baabuurkiisuu kahaystay si xun buu waday haiga harsaan bay tiri aabbahay baa soo doonay oo waktiguu imanayey ayaa soo dhawey xoog buu u waday mukhaalafuu sameeyey waa la qabtay taraafiigii baa qabtay oo ay anjaxeeyeen bawdkaa lagu riday waa la xiday mustaax isaga hayse gabadhiina meeshay ku jirta mid saaxiibkii oo mustaax haysta isaguna isaguna hablaha soo ugaasada oo meesha keena ayuu u telefooniyey wuxuu war he gabadh ba ka tirso ayntaasoo gurigiibaan da ku xidhay oo anigana waa la xidhay iyadana aabaheed baa u imanayo kuliyadiiba tegaysahay bal de gabadha hore orod tagoo ka fur waa isu soo daayay kiina baabkuu yaro gargaraacay gabadhii maxay ku dhex ooyeysa allah baybaa imanay alla maxaa iheeliye alla waktigii baa gaadhe alla saasay haysa uu ka furay inanka xaamid baa la yidhaahdaa markuu ka furay muxuu akriba waa walaashi gabadhani waa walaashi xaggiibuu naxrin iyadiina naxrin xaggii baa waxa uu yidhi maxumaan baad keentay karaamadayadii baad maaragtay ku ciyaartay sharaftaydii baad ku ciyaartay timaheygii buu jijiiday xaggiibuu moos midi ayuu ku geliyey sidaas ayuu ku dilay walaash isaga maxay tidahdaa god god ha hadaad qodid dheereyn haddaad dheereysid inaad ku dhici doontidna mooyaane yani isilaali haddaad walaalkaa god aad u qodid aada ha u dheereyn waxaa laga yaabaa inaad adu aad ku dhacdid aada ha u dheereyn marka haddaad qoysid waxa uu rabay hablaha kale iyo xumaanta kale iyo fasaad waka walaashii baa lagu soo dhigay godkii akhiiran iyadii ayuu dilay ma sii wadnaa qiso kale qisooyinkan waxaan usheegayna waxa weeyaan in lagu waanto lagu waansoobo wax lagu qaanso qisadani waxay ka dhacday iyaduna waa tanoo kale waa u dhow yahay laakiin ninkan waxaa la yidhaahdaa magaciisa saalix baa la yidhaahdaa waa nin ganacsata oo shaqaysta oo taajira isaga oo u socday meesha iyo suuriya ayuu socday xalab dariiqa isaga oo ku jira ayaa baraf badan ayaa soo da-ay dariiqa uu sii marayay ayaa la mari karay baas awgeed waxa uu yidhi guryahan dariiqa ka sii maraysa guri ku leexo oo iska naso ku naso cadada wadadaana waxa weeyaan wadada dadka degan dadka way kusoo leexdaan way la cunaan way la cadaan masi geliyaan lacag yar siiyaan saasay maarata subaxdan ku baxaan meeshana hotel ma jiro guriga kusoo leexday marka gurigii ayuu ku garaacay way ka fureen waxa uu ku yidhi meesha dee wadadii barf badan baa ku da-ay habeenkuna waa madow yahay inaan ku nasto meesha lacag yar ina siiyo ayaan rabaa waayo ay la yidhahdeen soo dhawow waa laba maqsin wuxuu ka koogan yahay gurigu maksin iyagaa gala odagaiyo haweenadiisa maksinka kalena wiilkooda ayaa gala <clears throat> way gurigiiba isku yimaadeen martidii bay raashinkii usoo dhigeen waa la wala cunteeyey xaggii baa lagu wala cunteeyey wiilka la seexay yidhaahdeen isagii dhinac baa loo seexiyey wiilkii ninkiina dhinac baa sirash loo dhigay inankiiba habeenkii soo kacay waxaa ula sheekaysta ninkii martida ahaa haduu ganacsada u ganacsato haduu ushaqaysto waxaasoo dhan siduu meeshii inankii ula sheekaysanayey ayuu meeshii ku gamay ninkii martida ahaa furaashkiisiibuu ku gamay meeshiibuu seexiyey furaashkiibuu maradiibuu huwiyey isna furaashkii inanka ayuu iska fixday odaygii iyo islaantiina meel bay wada fadhiyaan islaantiiba waxay tir waryaane ilaa xilli ma uma faqiirnimo dad faqiirina ahaanayna oo sidan masaakiin u ahaanayna maanta waxaa inoo yimid nin lacag leh ayaa inoo yimid waa nin lacag leh qofna inama arkayo waa inaan maanta ninkan aan dubanaba waa inaan dilno oo xoolihiisaa qaadano lacag badan buu haystaa oo adiga arkaya waa inaan dilno waxay wadaba wada wadaba way ku dhaqaajisa meeshu triig male faynus baad la shitaa waaya adigii in isaga dhinacaas asbiisay inankaa iga dilin bay tiri adigii martidana dhinaca jeexiyey bahalfaasu soo qartay idma daba socotaa wasak dhexe dee wuu bilaabay intuu iska taagay inuu madax mana arkay madaxiisa markuu yaro ogaadin wuu ku dhuftay waa qisa runa xaggiibuu ku dilay qayladii iyo wixiibu ninkii martida ahaa saro kacay sareegii iyo wixii baa la shiday kii martida meesha fadhiyo kay dileen waayo waa musiibo maxay sameyn labadiiba meesha bay ku suuxeen labadiiba yaa isagaa bilaaba in biyo ku rusho maxaa dhacay maxaa inankiis inankii nagu disheen walaa yaxiiqu makru sayi ila biahli xumaantu adigu ma isgu noqon xumaantu adigu isgu noqon salaadii baa gaadhay qisadana ugu dambaysa waxaa soo socda maalinkii abriil ee ciyalku beenta sheegayeen ayaa soo socda ma maalinka ayaa beenta xalaaleeyey been xalaali ma jirto ma jirto been xalaali beentu mar walba waa xaaraan islaamka maalinba male beentu mararka qaarkood qof bay dilaysa islaamba inan kuuranta ayay nahay inankeygii ayay jaamacadda u jirtay mar walba way ka fikirtaa inankaygii xilmu soo noqon waa inankaasu quranta waxay leedahay ogow mar walba waxay ku fikirtaa xilmu inankaygii iisoo noqon ayay ku fikirtaa waa u xistay inankayga axmed baa la yidhaahdaa laakiin waktigiibaa soo dhow soo noqonayey way faraxsan tahay iyada oo sida ugu xistay oo faraxsan oo igu imanayay telefoon ba markuu ciyada way ordaayo maxmed daala tidhaahdaa sak dhexoo telefoon u yimid telefoonkiiba qabatay halo maxmed ba xili maad imanaysaa waa wiil yaroo la kastamaya waxa uu ku yidhi waxay ku tiri waayo waxa uu ku yidhi inankaagii axmed baabuur baad jeeday oo wadiisa uu ka yar islaamta ka nixinaya islaamtii meesha ku dhacday way dawasday dhakhtarkaa loo qaaday sajarkaa la geeyey meeshii baa loo qaaday dhakhtarka ehm, dhakhtarkii muddo taalay xaaladeedu aad bay u barnaa ilankii baa yimid axmed telefoonkii hoyday ka qaban weyda dhowr cisho markii uu yimid markaasaa si uu hooyadii uga farxiyo si kelisa ugu soo baxo waa loo sheego waxaa layihi hooyada dhaktarkay ku jirtaa baabuurkii buu qaatay xoog buu eriyey si uu hooyadii u ogaado aad buu ugu fikirayay hooyadii baabuurkii uu watay ayaa la rogmaday isagiina wuu dhintay dhakhtarka ayaa isagana loo qaaday islaantii baa soo liirsatay waxaa loo sheegay wiilkayga inuu yimid oo iyada usoo ordayay uu baabuurkii la rogmaday uu dhinto oo meydka inuu yeelo qaybta meydka naxdinba iyadiina dhimatay caawada dhimashooda iyo dacwadeeda inta caawa noogu ekaado been ma jirto banaan been banaani ma jirto maalin la beneeyey ma jirto beentu waa xaaraan waa xaaraan dembiguna wuu ka haddaba iman adiga hadduu ku qabsan waayo adiga iyo awlaadaada iyo tafiirtaada dambu ku qabsan jazakum allahu khayra sala allahu cala sayidina maxamed asalaamu calaykum waraxmat llahi wabarakatu